halkan waxaan ka gelaynaa insha allahu tabaaraka watacaala inaan qeexno amaba imaamku uu qeexo raxima allah raximahu llahu raxmatan waasica waxyaabaha la gowraca noocyada ay kala noqonayaan iyo xoolaha lagu udxiyaysto noocyahooda iyo magacyahooda iyo da'ahooda qaybo ka mid ah ayuu imaamku taaban doonaa caleyh raxmat ullah baabu lkabshi alkabashu aw baabu lkabshi wanka ayuu baabkan u baab yahay in wanka lagu udxiyaysto ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun saddex boqol iyo shan iyo siddeetanaad <clears throat> waa xadiid saxiixa qaala alimam النasai alي ramat lla akhbarna isxaaq bn ibrahim alxandali qaala xadaثna ismaaciil bn culaya wa muwaahiqaة xaafid can cabdilcaziiz wa huwa ibn suhayb alacma waahiqa can anas ibni maliki xadiidku waa rubaaci radia allahu taala arda khadimi rasuli lah sal ll slm ana rasuula اllahi rasuulka al salى اllahu عalayhi waali wasalam kaana rasuulkan wuxuu ahaa yudaxi mid ku udxiyaysta bikabshayni laba wan ayuu nabigeena ku udxaysan jiray calayhi الsalaatu wasalaam nabigeena udiyadiis waxay ahayd laba wan ayay ahaan jireen weeyaan sala allahu calayhi waaali wasalam wan iyo amaba neefna way soo aroortay isma diideysa marka in mararka qaarna laba neef laba wan marna waxaa weeyaan wan iyo wixii la midka ah inay ahaayeen isma diideysa weeyaan qaala anas bin malik wuxuu yidhi radia allahu taala arda wa ana aniga oo anas ahna oo khaadimka nabigeenna ahna calayhi salaatu wasalaam udaxii waxaan ku udxiyaystaa oon udxiyada eh, ku gutaa bikabshayni laba wan ama ana udaxdi waxaan ku udxiyaysana bikabshayni laba wan saas ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda marka udxiyada asal ahaan waa hal neef laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday inuu laba neef ku udxiyaystay marka sidaasoo kale in qofka laba uu gaarsiiyana wax ishkaal oo ku sugan ma lahan anas ibnu maalikin radia allahu taala an arda isagan laba ayuu ku udxiyaystay isagoo nabigeena ku dayaray calayhi salaatu wasalaam xadiid afar kun saddex boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay ramat akhbarna moxamed bn hasan alcanazi wahiqat xaafid can khalid bn xadir ujaymi wahiqat habt qaala xadaثana xumayd ibn abi xumayd aطawiil wahiqat اlmudelis wacaabahu zaa'ida lidukhuulihi fii shayi min amri الsulطaan waaya ragga madaxda ah ayaa nowca ma arrimo ku saabsan lagu ceebeeyey ka warqabkooda iyo muxuu ahaa inuu u geli jiray can anas an haabit ibnu aslan bunaani waa iqatu caabid can anas bi maalikin radia allahu taala qal in anas daxa rasuula nabig al wuxuu ku adxiyaystay oo ciidul-adxadii uu ku gutay bikabshayni laba wan amlaxayni ee girgiiran amlaxaynka waxaa weyaan midabo kala duwan ayaa waxaa weyaan wanka ay labadu wan lahaayeen weyaan xadiiska afar kun saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam bn sa alah amatullah abna qutayb bna saciid qaala xadaثana abu cawaan alwadax ibn cabdillah shkuri waa iqatun weeyaane can qataada ibnu dacamat sadusi اlbصri can anas bn maliki radi اllah ta qal u anas daxa الnabiyu nabigan wuxuu ku udxiyay sal ll slm bikabshayn laba wan amlaxayni girgiran aqranayni geesalah dabaxahumaa wuxuu ku gowracay nabigeena sal sl biyadihi gacantiisa shariifada ah wasamaa ilaahay ayuu magacaabay bismi llah ayuu yidhi wakabara allah akbar ayuu yidhi bismi illaahi allah akbarta weeyaane wawadaca rijlahu lugtiisa ayuu saare calaa sixaafihimaa labadooda qoor amaba labadooda muxuu ahaa dhaban amaba qoorta halkaasa ayuu nabigeen cagta ka saaray sala allahu calayhi waali waslm oo ku celinayey si gowrac ugu fudaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam habkii nabigeen ad u gowracay ayay riwaayada caddaynaysaa sidoo kale nabigeena calayhi sala slam laba wan oo giirgiiran oo midba kala duwan lah sidoo kalena waxaa weeyaan geesalah ayuu nabigeena ku udxaystay calayhi salaa slaam waxaa weeyaan amlaxaynadaas waxaa noo imaan doonta in afka qaybtan afka ah ay mxuu ahaa ka madoobaayeen oo lugaha hoosena ay ka madoobaayeen indhahan ay ka kuulnaayeen oy ka madoobaayeen saas ayaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala weliba hab aho qurux badan ayuu saxaabigu cabiri doonaa markuu ka hadla arrinta iyada ah oo waxaa weyan yataw fii sawaad wa ya'kulu fii sawaad wayubsiru yubsiru fii sawaad ayuu noo keeni doonaa in allahu tabaaraka wa waa hadal aad iyo aad balaaqo u xambaarsan oo qiimo badan waayo xadiidka afar kun iyo saddex boqol iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasri alay ramat akhbarana mxumayd ibn mascadata fii xadiidihi wa saduqi can yaziid ibn zuraac wa iqatu dabt can ibn cawm ibn cawm almusani wa iqatu dabtun faadil can muxamed ibni siriin waa imaamkii can cabdiraxmaan ibni abi bakra athaqafi weeyaani abu bakra ayaa dhalay saxaabiga jaliilka waa iqa can abihi abihi sunufac ibn xaaris athaqafi aw abubakre oo saxaabigaas radia allahu tacala anhu ardaa ayaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaas uma intaa kadib markuu nabigeena salaada dukaday insarafa wuu soo noqday wuu soo leexday wuu soo gidoomay kaannahu waaba isaga oo ninka la yidhaahdo nufa ibnu xaari yacni u qasda annebiya nabigeen u qasda qofka insiraafka ku tilmaama inuu soo rogmay oo salaada ka soo noqday qofka uu ku tilmaama inuu nabi yahay weeyaan sal اllahu alayh wali sl saasuu la qasdaya yowma naxri maalinta gowraca oo yowmaadxaga ahayd ilaa kabshayni laba wan ayuu usoo leexday amlaxayna girgiiran fadabaxhumaa wuu gowracay waa qodobtaas wansarafa kadibna haddana wuxuu usoo laabtay wa ilaa judaycatin ari yarow yani in yaro xan yaroo ari ah ayuu usoo leexday waay oo min alhanami ari ah faqasamahaa wuu noo qaybiyey baynana annaga dhexdeen ayuu noo qaybiyey oo mxuu aha nin walba mid ayuu siiyey waxaan ku xasuustay xadiidkan hadda waad aragteenoo nimankaa walaalina carabta ah waxaa is leedahay wax kasta oo waxaa weeyaan diinteenna ilaahay subxaana wa tacaala uu faray nabigeennana calayh slat slam uu sameeyey way nooga horreeyaan marar badan ay nooga horreeyaan hadda weli miyaad aragteen nin soomaali ah oon isku midibnaha isku muxuu ahaa eh, hadal leh oo weligiis inta xoolo badan gaday labaatan neef konton neef boqol neef shan boqoloo neef iibiyey kadibna magaalo geeyla mxuu aha halka lagu udxiyaysto weligiid miyaad aragteen ya dee ka jirta inta horta bal intaan ka bilowna <laughs> annaga waxaan aragna wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna intaan ogsoonna waxaa weeyaan waddankan hadda aan joogna wax laga yaqaana maahan waxaan sugnaa un ama alla sugaa carabahaas oo isku dardaray dhowrkoo neefoo muxuu ah ari ah kadibna la keeno gobolladii la keeno oo marka la qaybiyo maraakista iyo lagu qaybiyo taas maa naqaana ila nimanka waxay kaga dayanaa nabigeen sal slm arigaas yar intuu saxaabada u qaybiyo soma jeed ku dxiyaysta e maya mkaas kul carabtaasoo dhiibta taas <laughs> sheekana carabtaasoo dhiibtaas soomaaliya ma sameeyaan dhaqan lagu yaqaana maaha xadiidkan maanta markaan arkay aad baan u farxay waxaan ugu farxay mataqaanaa waxaan le war carabtan muxuu udxiyada la ordaysa oo xoolahan ariga meelaha la wareegaysa maxay ahayd ilaa nimanka xadiidkan ay ku camal falayaan xadiidkan ay ku camal falayaan waaya xadiidkaas afar kun saddex boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akhbarna cabdullah ibnu saciid abu saciid alashaj alkindi waa iqa qaala xadaثana xafs ibn khiyaas annakhaci waa iqat faqihun tagayara xifduhu qaliila fi اlآkhir can jacfar ibn muxamed ibn caliy ibn xusein ibn caliy ibn abi aalib اlqurashi waa saduuq faqiih waa jacfar الsaadiqi can abihi aabihiis oo ah muxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalibin oo maxamed albaaqir loo yaqaano isna waa iqatun faqiih can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey oo imaam weliba ah ninka dambe labadaba waa laba imaam can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu taala a qala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri waa sacad ibn malik ibni sinaani daxa rasuula nabiga alla yaa ku udxiyaystay bikabshin wan aqrana geesa faxiilin oo raayaqab ah ama qooraqab ah oonan la tumin amaba aan la raaya bixinin la raaya siibin ama qoro la qoora siibin oon muxuu aha dhufaan iyo koron aanan ahayn insaxa tacbiir koron geela loo isticmaala filaya yamshi wuxuu ku socdaa markaas wankaas fii sawaadin madow ayuu ku socdaa macnaheeda maxay tahay lugaha ayaa madowa wayakulu fii sawaadin afkana madow ayuu wax ku cunaa yani macnaheed waxaa weeyaan qaybta afka ahna waa madowda tan saddexaadna wayanduru fii sawaad markuu wax eegina madow ayuu wax ku eegi oo maxay tahay indhaha ayaa kullayd cibaaradaas qiimaha badan bal eega marka nabigeenna calayhi salaatsalaam neefka ku udxiyayskaas ayuu ahaa marka hal iyo laba waxay noqotaba nabigeenna wuxuu sameeyey waa in la raaca laakiin shaki ma lahan in laisku waafaqsan yahay in ay gudaysa oy ku filan tahay halka neef weliba keligaa ma ahanay reerkaaga oo dhan xaaskaaga ilmahaada iyo xaaskaaga oo dhan halkaas neef ayaa udxiyada kaa wada gudi weeyaan waa ilahay fadligii subxaana wa tacaala riwaayaad kale waxaa jiran nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu labada neef gowracay inuu yidhi mid kan waa muxamed iyo muxamed aalkiisa kanna waa ummadda nebi moxamed salى اllahu alayhi waali waslm insaxad hadihi الriwaaya haddii riwaayada ay ansaxdo weeyaan baabun maa tujzi tujziu waxay gudda canhu xaggiisa albadanatu hasha fi daxaaya udxiyada neefka geela ah ama hasha xagga udxiyada markay noqoto maxay u dhigantaa meeqaa qofay ka gudaysaa udxiyadii halkaa malaan ka egna nabigeena ayaa noo cadayna sala allahu calayhi waali slm xadid afar kun saddex boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay sl akhbarna axmed ibn cabdillahi ibn alxakam alqurashi waa iqa qaala xadaثana moxamed ibn jacfar waa gundar qaala xadaثana shucbi waa imaamka qaala xadaثana sufyaan athawri can abihi abihiis abihiis waa kee saciid ibn masruuq athawri waa iqa sufyaan waa imaamka taqaanin can cabaayata ibnu rifaacata ibnu raafic azuraqi waa iqa can jadihi awowgiis oo raafic ibni khadiija رضي الله taala wa asxaabi jaliil ansaariyadda qaala wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal l slem yajcalu mid yeelo fii qasmi alghanaa'imi haniimada qaybteeda cashran toban oo min ashaa'i ari ah bibacirin riti ayuu muxuu ahaa u dhigi jiray amaba uu ugu dhigi jiray mid uu istaagto yajcalu yeeli jiray ood barbar dhigi jiray amaba la qiimo ka dhigi jiray fii qasmi اlghanaa'imi haniimada qaybinteeda cashran toban oo min ashaa'i ari ah bibaciiran riti ayuu nabiga la barbar dhigi jiray oo tobankii neefo ari ah iyo ritiga isku qiimo ayuu nabigeena ka dhigi jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam kaba soo qaad hadda haddeertaanba ariga miiqaa la iibiyaa neefka arigoo caadigo dhexdhexaadka ah suuqyada miiqaa lagadaa suuqaan suuqaan ka warra toban iyo saddex u le shekh may dhexdhexaadka sideed sideed kaba soo qaadba sideed markay noqoto toban neef oo ari ah oo min sideed kunna miiqaa weyaan waa sideetan kun ritiga korankaana miiquu joga hadda maanta ama kan caadiga ah siddeetankaas aad uguma badna umayna ilaa haddeertaan weli oo isu dhigmaan soo ma jeedaan aad uma kala fogo yaa sheekh may toban ma waaan ku qiyaas sideed sideed aan ku xisaabin toban neef oo sideed kuna ah. soo sideetan maaha haye lix kun kaba soo qaad todoba ka qaadba lix iyo todoba sheegaysa todoba ka qaad toddobaatan ritiga la siiyo soo iska macquul maaha macquul wahaa marka taqriiban weli aad uma kala fogo qiyaasta aad uma kala fogo qaala shucbat wuxuu yidhi wa akbaru cilmi aqoontayda weyninkeeda waay wuxuu yahay anii aniga samictu inaan ka maqlay hu xadiidkan min saciid ibni masruuq sufyaan ahawri aabihiis inaan ka maqlay ayaan aad igu weyn oo saas aqoontayd inay saas tahay oon muxuu isagaad ii sheegay oo xadiidka asaga aan ka wariyey ayaan aad iyo aad ugu aqoon weyna oo saasaan aad ugu malayna oo kale waxadaanii bihi waxaa ii warramay sufyaanu sufyaan oo wiilkiisa canhu xaggiisu iga warramay wallaahu tacaala aclam shucba imaamka wuxuu leeyahay xadiidkan horta mid liskuma hayo oo inuu sufyaan ii waramay sufyaanna aabbihiis uu ka wariyey iyadoo hadal ma lahan caleyhi xadiidku u ansaxay sowmahan sidoo kalena aad waxaa igu weyn in aabbihiisna uu ii waramay oo labadaba marna waxaa weeyaan sufyaan uu ii waramay can abiihi marna aabbihiis laftiisii oo muxuu ahaa saciid ibn masruuq laftirkiisii uu ii waramay ayaa aad ay igu weyn ayuu leeyahay raxima allah ljamiic xadiidka afar kun saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان المرزي وثيقة قال حدثنا الفضل بن موسى السناني وثيقة ثبت ربما أغرب عن حسين يعني ابن واقد الخراساني ثقة له أوهام عن علياء علياء مس علياء بأيدين قرن الباء أحسنت عن الباء بكسر العين سماه عن الباء ابن أحمر المرزي وصدوق من القراء can cikrima can ibni cabaasin radi allahu ta anuma qal yur cbdulahi bn cabaas kuna waxaana maca rasu rasulka ayaa la jira sal sl fi safarin safar faxadara naxru gowrici xilligiisa ayaa la gaaray faishtarakna waxaan wadaagsanay fi lbaciiri ritigi can cashratin toban halkii neefoo riti ah oo geel ah markii aan udxiyada aan gowracayni toban qof ayaan ku wadaagsanay waalbaqarati neefka looda ahna iyo sacina can sabcatin toddoba meeshaa marka maxaa ka cad ninka la yidhi cabdullahi bin cabaas inuu caddayna tobankii qof udxiyadooda waxaa ku filan neefgeela ayaa ku filan oo mujzi ah toddobadii qofna neef lo ah ku filan cadaaladda meesha kama maran la socda oo neefka looda iyo neef geela isku hilibna ma ahan isku qiimona ma ahan xataa markii iyo muxuu ahaa riti xoogaystay haddii suuqi laisla keeno isku qiimo ma joogaan aad u kala duwan yihiin aad u kala duwan yihiin saa weeyaan waa yahay baabun maa yujziu canhu wuxuu guda albaqaratu maa tujziu dhah maa tujzi waxay guda canhu xaggiisa albaqaratu neefka looda fi daxaaya udxiyada haddaan soo marnay waa caddahay weeyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمه أخبرنا محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي وصدوق له أوهام عن عطاء بن أبي رباح وانك أتقنين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالوا في جابر بن عبد الله كنا وحان هني مع نتمتع هو تمتع لصمينا مع النبي النبي جركي صلى الله عليه وسلم يعني حجكي أيان عمره انتهان قدنه كدبنا أنا وحاويان xalaaloobi jirnay kadib aan xaj la imaan jirnay isla safartaas ayada waxaa kaloo iyadna lamid oo laxugun ah oo ayadan udxiyo laga rabaa neef laga rabaa qofka qiiraanka muxuu isgeliyey xajkii cumrada oo yidhi labayk allaahuma xajan wa cumra saasaan samayn jirnay kunaa waxaan ahenay jaabir ayaa dhihi natamatacu kuwa xajka tamatuca samayna maca nabi nabiga inagoo la jirna sal slm fanadbax waxaan goori albaqarata neefka looda can sabcatin toddoba oo nashtariku fiiha oo wadaagi jirnay warkaas war cad waayahay baabu dabxi aضaxiya udxiyadii gowricitaan la gowraca qabla اimaami imaamka intuusan gowricin ka hore amaba insaxa tacbiir qabla الsalaa salaada ka hore in qofka udxiyada u gowraca xunkeeda muxuu noqonayaa nabigaan noo sheega sal sl xadidka saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna hanaad ibn sari abu sari wahiqa can ibn abi zaa'ida ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة واثقة متقن قال أنبأني أبي أبي واثقة محاوية نك هذا زكريا بن أبي زايدة واثقة وكان يدلس عن فراس ابن يحيى الهمداني وصدوق ربما وهم عن عامر شراحيل الشعبي واثقة مشهور فقيه فاضل عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما حديث تحويل جديد إمام كسب بالله حسيب كسب بالله وأنبأنا وحنور من داود ابن أبي هند القشيري مولاه واثقة متقن عن الشعبي وإمامك عن البراء بن عازب فذكر وحشق أحدهما متكوت ما لم يذكر الآخر kan kale wuusan sheegin labada sanad mid wuxuu sheegay midka kale wuusan sheegin yani xadiidka macnaheed waay ta waxaa weeyaan qeyb ka mid ah ariiqa horaa lagu sheegay xadiidka noo imaan doona qeyb ka mid ahna ariiqan dambaa lagu sheegay saas ula jeeda imam nasai aleh raxmat qaala wuxuu yidhi bara bn cazib qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam yowma aladxa maalinta udxiyada qaama waxaa istaagay cafwan rasul rasulka sal slm yowma aladxa maalinta udxiyada ayuu istaagay oo faqaal wuxuu yidhi man wajaha qofkii ay istaqbala u jeesta qiblatana qibladanaga qofka qibladanaga u jeesto maxay macneeda oo agga qiblada tukada kow wasallaa salaatana salaada anagana tukado kalama macno foge aw anasaka nusukana gowrac annagana gowraca oo annaga bismi illaahi allah akbaran ku gowracnasa ku gowraca wixii muxuuha liisfaray oo wanasaka nusukanan waxay noqon kartaa xajka guta ayay noqon kartaa falaa yadbax yuusan gowracin xataa yusaliya ilaa uu ka tukado faqaama waxaa istaagay khaali abtigay ayaa istaagay yaasaa dhihi waraa bin cazib ayaa dhihi faqala wuxuu ya rasul rsulka allow innii aniga cajaltu waxaan dadejiyey nusukii gowracaygu waan dadejiyey liyucima ahli inaan reerkayga quudiyo iyo wa ahli daari daartayda wixii ku sugan inaan quudiyo ayaan darteed u dedejiyey oon gowrac waan sameeyey aw ahli ehelkayga wa jiiraani jiiraankayga jiiraanka ayaana saas ahli wajiraani taas ah, mrwaayo ah, kaloo xoojinaysa ayaa noo imaan doonta ayaan u degdegay faqaala rasu rasulka wuxuu yihi sala allahu calayh waali wasalam acid soo celi dibxan gowrac aakhara ee kale soo celi yani salli fa lam salli oo kale wa salli fa lam salli oo kale weeyaan yacni gowrac kale soo celi qaala wuxuu yidhi fa cindii agtayda ayay ahaatay canaaqa labanin waxar caano cabtay waxar caana nuug ahn waa la dhihi karaa lakiin caano cabtay sida noo imaan donta insha allah tabarak wa tacaala hiya iyadaba ta iyada axabu ilaya xaggayga loo kala min shaatay laxmin laba neefoo shilis ahoo burbuuran oo muxuu ahaa ari ah laba laba riyood muxuu ahaa aan ka jeclahay say u buuran tahay iyo say u ururtay tacbiir faqaala rasul ui sl slm ama qaala wuxuu yih rasulka sl sl idbaxa gowrac xartaas iyada ah oo ururtayoo buuran gawrac idbaxa gawrac waa sanajir ahayd ama wax ku dhow fa inaha iyada khayru nasiikatayka labadaada gowrac kii hore oo salaad ka hor aad gowracday i kan dambaad gowraci doonta tan dambe ayaa muxua khayr badan gowrac ilan taas waxay ku dhacday khaarij alwaqt waqtigii la rabay xilli ka horraysa ay dhacday marka midaana kaa khayr badan gowrac wala taqdi ma gudaysa jadacatun sanad jir oo weliba aricadda an axadin qof bacdak adig kaa dambeeyo saasuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waali waslm ida hadday tahay dhib ma lahan ida haddii ay tahay ishkaali dhib ma lahan weeyaan waay xadiid afar kun saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa ah. qala alimam nasa ala akhbarna qutay bn sacid qala xaddaثna abulax wasalam bn sulaym alxanafi watiqatu mutqin saaxib xadiid can masuul muctamir watiqatu habt can shacbi wa imaamki can bara bni cazib radia allahu tacala canhuma qala wuxu yhi bara bni cazib khaabana rasul rasulka ayaa noo khudbay sal slm yowma naxri maalinta gowraca oo ciidilafxada weyaan bacda sala salaad kadib ayuu noo khudbay uma kadibna qaala wuxuu yidhi man salla qofka tukada salaatanaa salaadanaga aw nasuka gowraca nusukana gowracanaga faqad asaaba annusuk gowracii wuu asiibay yacnii wanasaka nusukana maxay tahay yacnii laba shayba waa noqon kartaa laba shayba waa noqon kartaa yacnii qofkii xilliga annaga aan gowracayni isku beego iyo wixii ka dambeeyo ah, nasaka nusukana gowrac annagana xilligiisi gowraca he faqad asaaba nusuk cibaadadii oo gowraca wuu haleelay oo xilligeedii eh, udxiyadii waa gaara weeyaan oo wakhtigaas waa la waafajiyey waman nasaka qofka gowraca qabla salaa salaada ka hor fatilkata shaatu laxmin waa neef aad hilib u qalatay waa neef ari ah oo xalaal aho laakiin aan udxiyo shuqul ku faqaala abu burdata wuxuu yidhi alslami ya rasu rasuulka alw radi allahu tarda wallahi allaan ku laqad nasagtu aan gowracay qabla an akhruja ila asalaa intaanan salaada soo bixin ka hore ayaan gowracay wa waxaan ogaaday ana alyowma maanta yowma aklin wa shurbin cunid iyo cabid inay tahay ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin kale wa fatacajaltu khayrkaan u degdegay fatacajaltu khayrka ayaan u degdegayo faakaltu waan cunay wa ahli reerkaygana waan quudiyey iyo jiiraani weliba jiiraankayga xataa hilib ayaan ka dhajiyey o faqala rasul wu sal sl tilka taayada shaatu laxmin waa neef hilib loo qashay waa neef hilib loo qashaye qaala wuxuu yidhi faina cindii agtay waxaa ahaatay xaaladda nooca noqotay canaaqan waxar jadacatan ee sanadjira khayrun ka khayr badan min shaatay laxmin laba neef oo ari ah oo weliba burbuuran ka khayr badan oo ka fiican aad muxuua ah, u buuran oo wanaagsan weeyaan ee fahal tujziu canii ma iga gudaysaa qaala wuxuu yidhi nacam ha walan tujzia ma guda can axadin qof oo bacdaka adi kaa dambeeya tujzia fuqahada ta'dana way godaan hamzana way daba mariyaan tujzia ma garat muxadisiintan waxay dhahaan muxadisiintan waxay dhahaan tajzi oo intay ta'da kor dhabaan ayana ka dhigaan bedelka hamzada tajzi ayay dhahaan marka meeshaan ayadoo laisku daray waa marka walan maxaa idiin qoran yaa sheekh وكذلك منصوبة تجزئة تجزئة ولن تجزئ نعم ولن تجزئ ma gudada marka can axadin qof oo bacdiga adig ka dambeeya saa weya marka ninkaasay khaas u ahayd marka nin neef ari ah oo weliba ari cadda oo sanad jir ah midi kula qarqara oo raba in mucdaco ka dhigta hadii aad aragto gacanta ka qaba ka jooji o kaadidha haddii ay tahay ida ayada hadal ma laha laba jir ha gaarto marka rida laba jir ha gaarto cadka ah waayo xadiidka afar kun iyo saddex boqol iyo iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasaaltu akhbarna yacquub ibn ibrahim adawraqi wa xaafid qala xadaثana abu ibnu culaya wa xaafid qala xadaثana ayuub ibnu tamiid sakhtiyani wa hiqatun dabt can muxamed ibni siriin can anas bn malikin khadimi rasul lah sal slam radia allahu ta allah raxma jamic rawat waraxima kadalika waradia kadalika can jamiici saxaabati rasul lah sal slm qala wuxu yh anas malik qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm yowma naxri maalinta gowraca oo tobanaadka weeyaane dilxija man kaana qofka dabax mid gowrace qabla salaa salaadi ka hore falyucid ha soo celiyo faqaama rajulu nin baa istaago faqaala wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow haada kanaytu yowmun waa maalin oo yushtaha la jecaysiisto ama la jeclaado fii isaga alaxmu hilibka dadka aad bay hilibka maalintaa noo kale u jecel yihiin waan rununa waa aragteeno yani hadda markii maalinta ciidda la joogo kale xalwada iyo buskudka iyo waxyaabaha macmacaanka dadka aad bay u jecel yihiin hilibka iyo ataa aad looguma siimamana maalinta muxuu ahaa udxiyadana hilibka ay aad marka waxaa is leedahay ciidaha xitaa dadki nafti ataa waa kala taqaanaa nafti ataa waa kala taqaanaa lianna mid walba waxba ku badan mid walba midkan eh, ramadaanka waxaa ku badan macmacaanka aad ugu badan midkan eh, xajkana waxaa ku badan hilibka iyo waxaa weya kuruska inkasta kurs culi ba meesha ay olin iyo ragga ragga ahaa kuruska iyo muxuu ahaa adduunka isku jabsan jiray tageen raximahum ullah waa yahay hay haada kanaytu saxaabigaasa dhihi yowmunu maalin yushtaha la jecleedo fiihi isaga alaxmu hilibka oo dadka aadda ay u ishtaheeyaan fadakara wuxuu sheegay hanatan min jiiraanihi hanatan midin qoranta fadakara wuxuu sheegay marka saxaabigii hanatan faqri iyo baahi min jiraani jiraankiisa midda kale reerkii jiraankayga ahayn ayagana dhib rag dhibaysan iyo cid dhibaysan ayay ahaayeen ka ana rasul rasuulka alwaaba iyadoo sadaqa uu rumeeyey ila nabiga saxaabadiisa kooda warqabay marka u sheegay wuu rumeeyey oo asaxw aruntaa uu yidhi laakiin rumaynta ayada ah waxaa weeyaan warka aad sheegto baa lagu rumaynaa laakiin dabxigii oo ka ansaxday ma keenaysa kow qaala wuxuu cindii nabi allow waxaa aad agtayda jadacatun mid sana ah ayaa agtayda hatay hiya iyadaba oo aricadda hiya iyadaba axabu ilaya xaggayga la kalgacaylo baday min shaatay laxmin laba neefoo ari ah oo waxaa weeyaan weliba shilis ahoo buuran farahasa lahu nabigu u ruseeyey falaa adrii ma ogi saxaabiga ayaa dhihi abalaat inay ma gaartay abalaat miyay gaartay ruksatuhu rusqadiisa min siwaahu ama man siwaahu cidda ka hartay oo saxaabadii kale ummadda kale miyay gaartay am laa mise ma gaarin laa weeye marka xadiis kale noo caddaysay uma kadibna inkafaa nabigu wuxuu u leexday ood u laamay ilaa kabshayn laba wan fadabaxumaa nabigan waa gowracay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka afarkun saddex boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiis صaxiixa alisnaad qaala imam abarna cubaydlah bn saciid sarqsi waa iqatu ma'muun qala xadaثana yaxya ibn saciid alqaطaan iqat habt can yaxya ibn saciid alansaari maanta labada yaxya ayaa kala warinayaan isna waa iqat habt xadiidku taxwiil imam الnasa'i qala wuxuu yidhi imam nasai waabana waxaa noo warramay camr ibn cali falas waa iqatun xaafid qala xadaثani yaxya ibn saciid alqaطaan can yaxya ibn saciid alansaariy can bushayr ibnu yasaar yasaarku awogii can bushayr ibn abi kaysaan ibnu yasaar weeyaan alxaariثi ibn abi kaysaanka iyo saarka laftirki in abi la yihahdo suuragal iqatun faqiih qaala can abi burdata abu barda ibnu niyaar hani alansaari weeyaan alawsi waa saxaabi jaliila radia allahu ta arda annahu abu burda oo hani magaciis uu yahay dabax wuxuu gowracay qabla اnebiy nabiga hortiis sal slm ayuu udxiyada gowracay faamarahu nebiyu nabigan wuxuu faray sal sl an yuciida inuu soo celiyo qaala wuxuu yidhi cintii agtay waxaa ahday canaaqun waxar jadacatun sanajirna hiya iyadaba axabu ilaya xaggayga la kala goocyo badanya min musinatayni laba muxuu ahaa min laba sana jir ah oo waxaa weeyaan xilliga odxiyada la gowracay jiraan aan ka jeclahay weyaan qala wuxuu yidhi idbaxa gowrac fii xadiidi cubaydilah cubaydilah bn saciid saraqsi riwaayadiisi ama ariiqiisii faqala wuxuu yidhi fainii aniga laa ajidu mahela ilaa jadacatan mid sana jir a mooyane faamarahu wuxuu faray an yadbaxa inuu gowraca ayuu nabigeena faray sal la ala lakin haas waxay u ahayd saxaabadaas iyo raggaas xadiiq afar kun saddex boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa lidaalika ragga qabaan in neefka ariga oo sanadjirka ah oo xanafiyada iyo iyo xanaabilada in ay ninkan saaabiga saxaabadaani gooni ku ahayn ay deliishanaan ma garateen halkaa weya ma akhadka hala ogaado xadiidka afar kun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasr cali bdillah bn qutayb bn saciid qaala xadaثana abu cawaana alwadax ibn cabdillah shkr wathiqa duntab can awsad ibn qays albajali alcabdi alkuufi wathiqa can jundub ibn sufyaan alkuufi waa saxaabi jaliila radia allahu taala qala wuxuu yihi xadidku waa rubaaci isna qaala wuxuu yidhi saxaabigaas daxayna udxiyo ayaan samaynay ama aan gowracnay maca rasul rasulka a sal slm daxayna maca rasuuli illaahi aضxan daata yowmin daxayna waan udxiyaynay ama waan udxiya dukanay maca rasul rasulka sal slm adxa ciiduladxa daata yowmin maal maalmaa ka mid ah ciiduladxa ayaa nabiga la tukanay faidaa waaba iyadoo annaasu dadkii qad dabaxu ay gowraceen daxayaahum udxiyadooda ay gowraceen qabla sala salaadii ka hore falamaa goorti insarafa nabiga uu salaadii ka baxay ra'aahum اnabiy nabigan u ark sal slm anahum iyaga dabaxu inay gowraceen qabla sala salaadi ka hore dabaxooda marka waa araygii ayaa loo isticmaalay wixii la ah loodiina waa soo geli kartaan filaya wallah aclam faqala wuxuu yidhi man dabaxa qof gowraca qabla asalaati salaaddii ka hor qofka gowracay falyadbaxa gowraca makaanaha booskeeda ukhraa mid kale waman lam waman kaana qofkaada lam yadbax midaan gowracina xataa sallayna ilaa ka tukana falyadbax ha ku gowrac calaa ismi illahi magaca alla casa wajal has ha ku gowraca weeyaan marka in la soo celiyo ayaa laisfarayaa baabu ibaaxati اdabxi bilmarwa dhagaxa la kala jeexay oo la kala dilaaciyey oo caaradda iyo meesha wax gowracaysa lah in wax lagu gowraca inay bannaanta iyo baabkan u baabiyay udxiyo ha noqoto ama hayr udxiyo ha noqoto waxaanan ahayn udxiyo baabu ibaaxati dabxi gowrac banaan la baneeya bilmarwati carab wax lagu gowraca ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala alimam النasي عليه رحمة أخبرنا محمد بن مثنى عنزي واثقة حافظ قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي واثقة متقن عابد قال حدثنا داود بن أبي هند القشيري واثقة متقن كان يهم في آخره an am bn sharaxil shacbi xadiidka isna waxaa wa rubaaci can muxamed ibni safwaan alansaari wa asxaabi jaliil ama khamaasi wa xadiidka annahu moxamed ibni safwaan radia allahu ta ada asaaba wuxuu helay uu soo qabsaday arnabayni laba bakaylo amaba laba dhagabakaylo walam yejid mu helin xadiidatan bir oo yadbaxumaa bihi uu ku gowraca fadakaahuma wuxuu ku gowracay bimarwatin dhagax la kala dilaaciyey ama carab waxaa tidhahdaba faata nabiya nabigu yimi sal slm faqala wuxu ya rasul rsulka low inii aniga istadtu aan laba bakayla ayaan ugaarsaday falam ajid ma helin xadiidatan bir udakiihimaa bihi aan ku gowraca fadakaytuhumaa bimarwatin carab iyo dhagax ayaan ku gowracay afa aakulu miyaan cunayaa marka qaala wuxuu yhi nabigeen sal allahu alayhi waali waslm kul cun saasuu nabigeen yidhi calayhi salaatu wasalaam marka in dhagax lagu gowraca Eh, afla caradla haddii wax kala la waayo inay bannaan tahay waxaa hataa noo imaan doonto in eh, khashab iyo alwaax iyo geed hadduu carad iyo wax muxuu ahaa gowraca uu leeyahay wax kala la waayo in wax lagu gowrici kara ayaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala weliba qaacida ayuu nabiga dejina sal slm maa anhara dama wadukira sm اllahi calayh fakulhu nacam xadiidka afar kun iyo afar boqolaad waa xadii saxiix mimaa qablahu xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaa weeyaan xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya caawa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala roobaa da-ay salaadiina waa tukateen annaga anis waxaa kusoo tukaday alidaaya kusoo tukaday wax la jamciy haba yaraatee ma jiraan wax roob miya hadda socda markii salaaddu muxuu la adimi rabay unba hal mar ilaah erki soo furay intii salaadda lagu jirin waxa iska angageenba marka kadibna waa waxaa weeyaan waa iska soo logay dhaaahaas marka aan ka soo qaatay giraangirkan ilaahay nooga nimay subxana wa tacaala marka sidoo kale nicmadaas aan isku helnay ilahay wuxuu nooga daray in aan caawa aan afar kun iyo afar boqol afar kun iyo afar boqol oo axaadiista nabigeena sal slm xadiidkii ahaa buuxinay aan caawa dul taagan anagoo nabad qabna oo mu'miniin in sha allahu tabaaraka wa tacala ama muslimiin ugu yaraan ah waa xadiid saxiix maa qablahu xadidka afar kun iyo afar boqolaad waa xadid saxiix maa qablahu qala alimam nasi alint akbarna maxamed bashar o bundar وثقة حافظ عن محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة وإمامك قال حدثنا حاضر ابن المهاجر الباهلي واسم مقبول قالوا حين سمعت عن كمال سليمان بن يسار الهلالي وثيقة فاضل من أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين سليمان بن يسار يحدث سوى كورمي عن زيد بن ثابت صحابي جليل كهو قارئها سوى كورمي أن ذئبا رواء أما الروي ayaa nayaba ilkeeyey amaba qaniinay fii shaatin neef ari ah waa miciyey nayaba waa miciyey yani dhowr mici ayuu ku dhuftay saas u qaniinay fadabaxuuha waxay ku gowraceen bilmarwa carab ama dhagax la kala jeexay ayay ku gowraceen farakasa nebiyu nabigan wuxuu rusayay fii akliha in la cuna sidaa weeyaan waa bannaanta baabu ibaaxati اdabxi bilcuudi in laan af dhuuban amaba caarad lah in wax lagu gowraco baabka u baabiya soo ma ogidiin qarinqasabka qarinqasabka waliba noociisa adag markii aad muxuu aha intaad aayar rogta aad gawska iyo afka saa ugu qabata mar intu kugu fakada muxuu ahaa dhaq dhiig ayaa ragga qaarka da-i soo ma arkid haddii aad xataa la fiiqo waxaa laga fiiqay oo muxuuaha qofkaa laga fujiyey caraduu leeyahy khatar wuu ku jeexayaa marka cuudka laga hadla waa mid muxuu aha gawrici kara isagayaa kala duwan marka sidaa weeyaan xadiidka afar kun afar boqol iyo koobaad waa xadiid صaxiixa qala imam akhbarna moxamed bn cabdilaclى aلصancani waa iqa wa ismaaciil bn mascuud اjaxdari waa iqa can khalid bn xadr jaymi waa iqatu dabt can shucba waa imaamki can simak ibn xarb ibn aws duhli waa saduuq wa riwaayatu can cikrima muariba sidaa weyaan o aqaal wuxu yidhi samictu waxaan ka maqlay muriy ibnu maxaa idiin qoran qaariyi bifatxi alqaaf weeyaan alqaariyi alkuufiyi maqbuul can cadiy ibni xaatimin waa saxaabi jaliila waa aljawaad ibn jawaad aabihiin waa ninkaa taqaanin qaala wuxuu yidhi cadiy ibni xaatim qultu waxaan ya rasul rasulka allow innii aniga ursil waxaan diraa kalbi aygayga faaahudu asayda ugaar ayaa marka faaudu sayda ugaar ayaa marka aan soo qabsada o eyka aan kusoo qabsada falaa ajidu ma helay maa udakiihi bi waxaan ku gowraca faadbaxuhu waxaan ku gowraca bilmarwati dhagaxaa la kala dilaaciyey oo muxuu aha carabka ah iyo bilcasa iyo ushi aan watay intaan kale filaaxiye iyadoo carad lah amaba iyadoo aflah ayaan ku gowraca qaala wuxuu yidhi anhir addama dhiigga daadi bimaa wax alla waxaa doonta ku daadi dhiigga oo muxuu ahaa ku gowrac weeyaan wadkur isma allah magaca alla xus caza wajalla saas ayuu nabigeena amar ku sii allahu alayh wali slm xadidka afar kun afar boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri alay mtl abarna maxamed ibnu macmar alqaysi albasri waa saduuq qaala xadadana xabaan ibnu hilaal albahili waa iqatu habt qaala xadadana jaliil maxaazim alsdi waa iqatun laakin fii xadiidi can qataada dacf waa ninka la jariir maxaazim qala xadaana ayuub ibn abi tamiim weyaan asikhtiyani waa iqatun tabt can zayd ibn aslam alqurashi iqatun caalami wakaana yursil qala wuxuu yidhi falaqiitu can ah, zayd ibn aslam xadaana ayuub can zayd ibn aslam falaqiitu zayd ibn aslam faxadaanii can aطaa ibn yasaar ayuub sooma oo marka muxuu marka xadaana ah, ayuub baa nooga warramay can zayd ibn aslam buu nooga warramay qaala wuxuu yidhi ayuub marka falaqiitu zayd ibn aslam ayaan la kulmay saa sooma faxadaanii markaasuu iiga warramay can aطa ibni yasaar alleyhi ayuu iga warramay oo iqatu faadilu eh, saaxib mawaaciid wacibaada can abi saciid alkhudri sacad bin malik bn sinaan radi allah ta a wuxuu yidhi kaanat waxaa u oo min ansaari ansaareedda naaqatun hal tarca daaqdo fii qibali uxud dhanka uxud ay daaqi jirtay dhanka uxud dhanka uxud waa dhanka dukadka amaba waqooyiga loo yaqaano marka masjid nabowi la jooga ay dhankaas ay xigtaa uxud dhankaas ay jirtaa weyaan waaya ilaahay noo qadara subxana wa tacala inaan tagno baryahan waa lisu dacrey waayahay facarada laha wuu banbaxay marka hashiisii ayuu banbaxay ninkii waxaa go-aan ka noqotay <laughs> inuu soo gowraca ya facarada laha ayaa ii qoran ya facuridat facurida oo loo bandhigay laha ayada facarada laha inuu banbaxay ayaa ka fasiixsan facarada wuu banbaxay laha iyada isaga u qasday kow fanaxaraha wuu ku gowracay biwatadin uu ku dhundhabay watadin dhakow markii teendhooyinka la dhisaa sooma arkin teendhooyinka marka la dhisaa waxaa jira bahal qoray sida masaamiirtoo kale ah oo xagga la sura xagga la sura xagga la sura xagga la sura kadibna teendhada xerkaheedii lagu celiyey kaasaa watarka la yihahda awtaada wاljibaala awtaadan culimadu waxay ku fasiraan dhakawya wax aqaanay maha lakin culimadu baan ka maqalnay lakin waan fahmi karnaa waa masaamiir ka samaysan qorya taasa aad loo fahmi karaa ya dhakaw axsanta hay ah, tamaam ya sheekh axsanta marka waa isla fahna marka waa dhakowgaas kadibna facarada laha wuu banbaxay fanaxara wuxuu ku goora bimuwatadin dhakow faqultu waxaan ihi zayd zayd baxaan ku idhi watadun min khashabin aw min xadiid watadun ma dhakowba oo min khashabin qori ka samaysan aw min xadiidin ama bir ka samaysan hadday birta laba gelay oo carad fiican leeda waxbay gawric moogta amaba xataa waxaa laga yaabaa toorida dhakow sideedis u samaysan inay taha suuragal ahba qaal wuxu laa maya bal khashabun waa qoray waa dhakaw caadi qoraya faata nabiya nabigu yimi sal slm fasalahu uu weydiiyey faamarahu nabigu wuxuu faray biakliha inuu cuno maa anhara dama wadukira ism اllahi calayh ama anhir اdama bima shita wadukira ism اllahi aleyh xadidkan riwaayada kale waa kaa weyaan waa baabnahi reebid iska reeb ayuu baabkan u baab an dabi gowricitaan biufuri in cidiyaha wa lagu gowraca cidiya ma lagu gowrici karaa imtiaan cidiya shayaan kuwaan la sooma arkin oo qaarkood halkaas ay u baxday beryahan waaba dee bixinta looma baahnaba meelahan baad tegeysaa koofoorooyinkaad tegeysaa kadibna cidiye macmal ahaa loo soo gelila laakiin kuwaas ismari tabar badan ma laha dhamayna waa cidiya shayaan acuudu biاllah acuudu biاllaah foolxumida ay qabaan ikhwaanu ilah amarkiis yacni markuu ilaahay subxaana watacaala shayطaan uu ka hadlayey shaydaanka wuxuu ilaahay ku yidhi markii uu nacladay oo shaydaan la nacladay oo laga bixiyey ilaahay jannadii subxaana watacaala oo la soo buriyey lacnaddii lagu dhuftay waxyaabihii aad ku hanjabay waxaa ka mid ahaa wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah yani inay ilaahay abuurka ad abuuray naftooda ha noqoto amaba wii kale ha noqdeen ay bedelaan waxyaaba la yaabays nin waxaad arkaysaa isaga dhan silsiladooda raraca madaxii iyo carabkii iyo dhegihii iyo qoortii iyo meel walbaa dulasha jirkiisoo dhan xitaa mid suurada shaydaanka hadda udhigaa namatiga annaga de hadda shuurashid anama arkin laakiin waxun si un geesu ulaho iraqaab darna mogt madaxaada hadda ku qufilan kuwa saas isu sameeyo xitaa jirkoodii inta muxuu ahay mudmuday isbitaalle wax tagay yani waxyaabaha sharaxsharaxa ah oo jirka gudihiis lagu sameeyana isku wada sameeyey yani meel walba indhihii hakada waxaad umaynaysaa marka shabeel bini aadan kan uma malaynaysa abadan imtixaan saas weyaan xadiidka afar kun saddex afar boqol iyo iyo saddexaad waa xadiid saxiixo qaala alimam nasri caleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn mansuur alkhuzac aljawaas waa iqa so halkaa ma joogno qaala xadadana sufyaan ibn cuyeyna can camr ibnu saciid athawri wuxuu la ninkan sufyaan athawri imaam thawri walaalkii waa kan marka qabta waa iqa isna can abihi abiis oo saciid ibnu masruuq athawri ah iqa marka waa laba wiil oo culimaa iyo aabahood oo sheekha weeyaan raxima allah jami muxadisiina waliba sheekh kasi martabo weyn can cabaayata ibnu rifaacata ibnu khadiij cibaaya ibnu rifaaca waa alansaari azuraqi waa iqa can raafic bn khadiij radia allahu ta ansaari wayaane ana rasul i ma anhara dama dhiigga wixi daadiyo udukira lagu xus ismullahi magaca alleh fakul cun ilaa bisinnin ilig mooyane aw dufrin ama cidi mooyane wax la qaniinay oo qaniinitaan mxua lagu gowraco saas nafta looga qaadayo dhiigsaa looga keena maya cidi wax muxuu inta lagu duleeliyey amaba lagu gowracay dhiigkisaa loo keenayna maya kuma jirto weyaan waa saas waa isku mid maya waa hal shay wa yani macnaheeda waa in la gowraca dabxi in la sameey way kala duwan yihin kaba soo qaad neefka carara oo cidoodooba iyo ugaarta waa baab kale kaas moogta ah, meel kasta kaga dhacdaba laakiin midaan maya wii madbuuxana waa in la dabiyo wixii manxuur ahoo m naxri lagu samey in la naxriyo oo la dhungooye had sooma arkin muxuu ahaa soomaalida ayaga horta carabta iyo anaga anagaa tab badan tabta tabta geel lagu gowraca annagaa ka tab badan oo runtii inkastoo annagana sunnada aynoga dhow yihiin waxaa weeyaan ah, markii ayad qur-aankeeda ka hadlaysay gowraca ii sheega sawaafa iyada oo saa u taagan oo la jarib xihay gowrac sooma faida wajaba junuubaha fakuluu minha waacimuu alba'is alfaqiir sow annaga laakiin waa ka tab fiicannahayo aayare oo la fariisini qoortii ayaa waxaa lagu xihaya saynti kadibna hal qof ha ku filanba xataa laba qof ma baahna waa un ayar buu saas ayaga laakiin waad la yaabi isagoo taagan ay ula boodayaan markaasay da ka siinayaan eh, keliibada qaar sooma arkin mid muxuu ahaa qolyaha qoraalen bakistaanta iyo hindida oo geeli si loo gowracaan uqonino riti muxuu ahaa meel taagan oo muxuu ahaa timir agteesaa ah u taagan toori la aaday <laughs> asaga dhab waa la qabtay dhab markaas agga lagu riday dhab halkaas beelahaasaa la qabta qoorta agga lagu tooray marka inuu dhintaa lama yarkaas kaas nool uma filan marka ya sheek ah. ah. ma meesha kore dabxiga wixi waa meeshaan halkan wa laakiin naxriga waa halkaas ya ma in la gooyaa fiican xulquumka i waxaas in la gooy la jaro adinka isu sheekeynaysan miya misaan adii sheegaysaan <laughs> hay fadalo may runtii nimanka waa tab badan yihin laftirkooda laakin waxa isleeyahy anaga annagaa ka dhib yar teenna maarata dhib waa la tujini kadibna qoorta macaayar la laabayo laba qof asaab u laabay wabilahi towfiiq waa daqiiqadu tooda laakiin waa yaraa tacbaa ku jira khatara ayaa markaa lagu geli nin uun aad u tab badan ma inu qof walba ma waaya baabun fi dabxi gawracid lagu gawraco bisini ilig wax lagu gowraco ma banaano xadiidka afarku afar boqol iyo afraad waa xadiis saxiix qala imam nasa akhbarna hanaad ibn sari absari wa iqa abi laxs wasalam ibn sulaym xanif wa tabt can saciid ibn masruuq can cabaaya ibnu rifaacata ahy ibnu rifaaca cabaaya ibnu rifaaca waa iqa waan soo marnay can abi abiis oo rifaaca ibn raafic uu ka wariyey an jadihi an jadihi qoran can abihi can jadihi jadihiga marka waa jad cabaayo weeyaan can jadihi oo raafic ibn khadiija radia allahu taala qala wuxu rafic ibn khadiij qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow ina annaga nalqa alcaduwa cadowga ayaan la kulmaynaa hadan berri walaysa macnaa mana wadana mudan wax tooriya iyo midya iyo ma wadano oo caddaysan ayaan nahay faqala rasul u sal slm maaan haradama cadaysinka abcan waxaa loo isticmaala ritiga aanan wax iyo la socda anaga iska isticmaalay maaan haradama wix dhiig daadiyo wadukira smullahi magaca lagu xuso caza wajalla fakuluu cuna saasuu nabig yiri sal slm maa lam yakun haduusan ayn sinan ilig aw dufran amaba cidi wasauxadiثukum can dalik arrinkaasaan inkaga warrama ama sinu iligta miyaa waa laf laftana waxaa weeyaan jinka ayuu ilahay raashin u saara oo cuno weliba kuwa muslimiinta laga yaaba inay muxuu ahaa isticmaalaan wa ama ciddada miya famuda alxabasha niminka xabashada loo yaqaano oo gaalada ahaa ayaa waxaa weeyaan ay wax ku gowracdo oo waa dhaqan gaalaad labadaad muxuu ahaa aan loo dhawaan ayuu nabiga cadayna sal slm baabu اlamri farilis far ayuu baabkan u baab yahay biixdaadi ashafra toorida in la afeeyo oo waxaa weya la liso ayuu baabkan u baab yahay lisitaanka canaha umanaynin xadidka afarku afar boqol iyo shanaad waa xadii saxiix qaala imam cali ramat lah akhbarana cali ibn xujr wa iqatu xaafid qala xadaana ismaaciil ibn culay can khaalid khaalidka waake ibn xaadi hujay ma noqon kara can abi qilaabata cabdillahi bn zayd aljarmi can abi lashcaf waa sharaxayl ibnu aada aلصancani wa iqa can shadaad ibn aws alansaari radia allahu ta ada nacam qaala wuxuu yidhi shadaad ibn ws inaani laba xafidtuhumaa waxaan ka xifdiyey can rasul rasul ka sl ka xifdiyey qaala wuxuu yidhi rasuulkeena ina allaha alla weyne kataba wuxuu waajibiyey alixsaana u samafarid iyo wanaag u samayn calaa kulli shayin shay la arkaba in wanaag iyo si fiican loo sameeyo ama loo muxuu qabto faidaa qataltum haddii aad wax dilaysaan faaxsinuu qurxiya oo wanaajiya alqitla dilitaanka oo si sahlan wax u dila waidaa dabxtum aad gowracdana faaxsinuu eh, wanaajiya adibxa gowricitaanka walyuxida ha afaysto axadukum midkiin shafratahu tooridiisa iyo midadiisa walyurx ha u raaxeeyo dabixatahu gowraciisu gowraca ah ha u raaxeeya saasuu nabigeena cadayna sal l slm qolyahan waxaa jira qolyahan xabashida neefka ariga halkaas ay qabanayaan marka halka qabtaan way kirkirayaan marka neefku way hayaan mudda ay ku qaadanayaan halkaas waxay ka soo bilaabayaan baalka markaasay aragga soo bixinayaano yani muddadan anaga aan dhac laga sina ma lahan waxay ya sheekh allah mustacaan oo imtixaan hay ah, marka mana waxyaaba la yaab kala hadda niminkan kristanka oo waddankan joogo kenyaanka ah gowracaan gowracaan annaga xalaalan tayiban bay cunayaan wax ka fiican uma arkaanba ingiriiska iyaara arrinta iyada taqriiban laazim ka dhigay maadaama ayaga wax walba cuni jireen oo cawaana iska ahayeen kiristaanka gadaalay ka qaateen moogta wax walba cuni jireen ilaa hadeertan xoolaha baktiga oo meelaha yeel iska cunaan dameerka xataa waad aragteen beryaha waa waa muxuu ahaa ay rifayaan marka ingiriiska marka muslimiintana ma cuni jirin gacan islaam waxaan ahayn soo ma xilligii markuu gumaysiga waddankan u haystay ayuu wuxuu laazim ka dhigay meel kasta oo gowrac ah wax lagu gowraca waa inuu joogo qof muslima oo cidda gawraciisu noqdo qof muslim ilaa ninka waxwalba cunaysaan bakti iyo gawrac la gowrac lakin ayaga waxaan gowracayn ma cunayaan oon weliba lagu gowr magaca leh khalaas marka sidii ilaa haddeertaan weli aaaarta way taaganta meel waxaad arkaysaa wax muslim oo ku nool ay kow iyo laba iyo yihiin oo meesha salootada wax lagu gowracana kawaanka meesha wa lagu gowraci oo qof muslim ahoo koofi <laughs> saaran ama adukada ama addukarin muxuu ahaa aad u taagiyad arkaysaa kolleesh adqaadir meelahaad soo barta duurashaas jalwadii dhexmariis waaya hahay xadiidka ama baabka saddex iyo labaatanaad baabu ruksa rusa xoolo la gowraca maa yunxaru wadabxi maa xoolo la gowraca yunxaru la dhuundhabay macnaheeda maxay ta neefka ariga ah waa la gowrici sidoo kale waxaa weeyaan neefka eh, looda ahna waa la gowrici ma la gowraca mise luundhaba asaga aad uma naqana runtii looda waa iskama ficnin marka waa iga yara leexsan yahi lakiin geelna waa naqanaa sida loo gowraca sida muxuu ahaa loo eh, dhuundhabo arigan waaba taqaanaan mogta marka xoolihii la dhuundhabaayey oo geeli in caadi loo gowraca inay bannaanta oo meeshii laga dhuundhabayo laftarkeeda tawriid saa loo mariyo inay bannaanta bedelka saa loogu dhufan lahaa sidoo kale waxaa weeyaan arigii laftirkiisi bedelki saa loo dhilahaa in toori saa loogu dhuftana inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay oo muhiimadda ay tahay inuun neefkii dhiig laga keeno wixii loo baahnaa in la gooyona la gooyo xadiidka afar kun afar boqol iyo lixaad waa xadii saxiixa waana xadiis ku dambe casha keen insha allah tabarak wataala caawa qaala imam nasai alay mt abarna ciisa ibnu maxamed alasqalaani waa iqatun yuqrib casqalaan balkh magaalada casqalaan la yihahda waa laba magaalo casqalaan loo yaqaan mid waxay ku taallaa falistiin hadda waa magaalodhinkan ay nimankan israa'iilka ay haystaan casqalaan ayaa la yihahdaa waa meelaha ugu weyn casqalaan iyo usduud iyo magaalodhinka ay haystaan weynay ka midta casqalaan kale waxaa jirta balkh oo gobol la yidha balkh oo afghanistan ku taalla ku taallaa jirta marka casqalaantan tii filistiin ma ahan ee waa tii afghanistan ku taallay sidaa weeyaan kow ninka marka ciisa ibn axmed acasqalaani ree casqalaan aha casqalaan balkhi waay waa halkaas ree afghanistan waa qaala wuxuu yidhi xadaثana ibn wahb cabdulahi ibn abi misri ayaa noo warramay oo iqatun faadil ah qaala wuxuu yidhi xadaanii sufyaan sufyaan athawri ayaa muxuu aha ii warramay can hishaam ibni curwat waa iqatun faqih rubama dallas curwa ibnu zubayr ibn cawaam weeyaan radia allahu tacaala can الصaxaaba waraxima jamiic ruwaat xadada wuxuu u warramay can faaطima bint اlmundir alqurashiya alasadiya faaطima bint اlmundir oo reer quraysheed oo reer asad ka sii ahayd ayaa waxaa u warantay can asmaa binti abi bakr الsidiq daat niطaaqayn waa taqaanaan allahu akbar qaalat waxay tihi asmaa binti abi bakr daxarna waxaan gowracnay arasan aras ayaan gowracnay calaa cahdi rasul rasulka zamnkiis dhudhownay calaa cahdi rasul rasulka zamnki sal sl faakalnaahu waan cunnay marka xadiidka waxaa loo daliishana faras ma banaay soo banaan waan ka soo gudubna waad ogeydeen soomahn had waan soo dhaafnay laakiin hadda waxaa loo daliishanayaa naxri baa loo isticmaalay looda iyo ariga iyo muxuu ahaa fardaha iyo ciddaba horta gowracataba dameer farowga iyo in la gowraco saas midida la mariyo naxrigana geela loo isticmaalaa calaa hada asaas marka waxaa weeyaan waxay leedahay naxarnaa waan dhundhownay farasan faras calaa cahdi rasul a zamnki sal l slm faakalnaa waan cunnay marka faraskii iyo loodii iyo arigii ayaga gowracitaankii soo asal uma hayn kan marka maxaa lagu sameeyey waa la dhuundhabay dhuundhawnkaas marka in uu shaygii la gowrici jiray in la dhuundhabo uu bannaan yahay ee halkaa laga qaadanaya weyaan intaas ayaan caaw insha allah tabarak wa tacala ashirkeena kusoo koobaynaa ciddii aanan cisho tukanina aniga imaam idiin noqonay o isla tukanaynaa cidda tukatayna muxuu ahay tawaklu calaa rabbikum hada wallahu aclam wsala allah waslm cala cabdi warasuuli mustafa